salaat اllaahi wasalaamuhu calىa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi وأتباعه waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqolaad wey wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju المسلم waxaynu ku jirnay qismigii shanaad ee kitaabka qismulmucaamalaad waxaynu maraynay musaabaqadii iyo munaabaladii tambiih asibaaqu oratankii iyo warimaayatu toog dhigashadii xaqdu waayo mid la gunto jaa-isun banaan xuquudda la guntaay saddex qeybood xuquuddii laasimu darafayni inay tahay oo labada ruux ee heshiiska gashay uusan midkoodna ka bixi karin laasimu darafayn baa la yihaa mar haddii la guntaa lagama bixi karo sida beec oo kale inta beecii la guntoo labadii shay la kala gato laguma kala noqon karo haddaan khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi jirin khiyaarulmajlis meesha wax lagu kala gatay inta la taagan yahay labada qof qof walba beecii ka noqon karay khiyaaru shardi haddii saddex beri kolkii hore beeca lagu daro adigana waxaan soo fiiri anigana waa soo fiirinaya saddex beri baynu isu iman doonaa taa magaceeda khiyaaru shardi baa la yihaa haddii labadaa khiyaar dhammaadaan baaci laguma kala noqon karo marka caqdi waxaa laasimu darafay labadii darafba laasimkaa iyo caqdi jaa-isu darafayna oo labada qofba ay ka bixi karaan goortay doonaan iyo cawdi laasimun min arafin wa jaa-izun min arafin cuquuda la guntaa saddexdaa u qeybsamaan idan midaan sibaaqa hadday labada qof ku heshiiyaan inay ama orotamaan amay toog dhigtaan waa caqdi jaa-isu darafayna la arkaaba kolkuu caqdiga gala kadib waa dhici karaa kuma jira adana tambiihun haadaa baraarujin asibaaqu oratankii iyo warrimaayatu toog dhigashadii caqdun waxa la guntoo jaa-izun labada darafba ka bannaan wey laazim maaha laysa biwaajibin maaha caqdigaan oo musaabaqadiiyo rimaayada lagu heshiiyey laysa biwaajibin mid waajiba maaha wa calayhi haddaan ra'yigaas korkiisa qabanno fa ina likullin mid la arkaaba wuxuu leeyahay min almutasaabiqay labada oratameysaa an yafsakha alcaqda caqdigii inuu bedeluu leeyahay mataa goortii shaa uu doono iyadoo lagu heshiiye caqdigii ayaa haddana labada qof ee ku heshiisay uu qof la arkaaba markuu raba caqdigii ka bixi karaa waman qaala qofkii yiraa man sabaqanii qofka iga orod badiya falahu wuxuu leeyahay kadaa intaasoo kale ama boqol riyaaluu leeyahay kaana wuxuu ahaanaya haadaa warkaas uu yidhi minhu ninka yidhi xaggiisa wacdan yaboh uu yaboohuu noqonaya oo falaa yujbaru la dirqin kari maayo calaa tanfiidihi tanfiidi ilwacdi waxaas uu yaboohay inuu fuliyo korkeeda lagu qasbi kari mahaa wainamaa wax kale maaha yunafiduhu wuxuu yaboohay saaxiibuhu qofkii waxaan ku yaboohaa fuliya wuxuu u fulinaa taqwan eebba ka cabsi iyo wa karaman deersinimo lianna khulfa alwacdi yaboohi oo la baajiyo muxaramuun sharciga mid lagu xarimay waman qaala qofka yidhaaha man sabaqtuu qofkaan ka orod badiya aniga oo minkum raggiina kamida falyucdinii kadaa intaa ay siiyo aw calayhi kadaa intaasaan korkiisa ku leeyahay falaa yajuusu warkaan dambe mama banaana sababka liannahu warkaan dambe kharaja waa ka baxay can jinsi siba oratankii noociisiyuuba ka baxay almashruuci la jideeyey wa asbaxa wuxuu noqday dariiqata iktisaabi maalin xoola kasbasho wadadeed bikayri xaqin xaq la-aan la kasbado sharciyi loo nisbeeyey almaadatu alkhaamisa maadadii shanaad waxay ku saabsan tahay fiimaa kii gudihiisa laa yajuusu lmusaabaqatu ay mid banaanayn fiihi isaga lagu horatamo birahnin xoola la dhigto walaa bikayrihi midna waxaan soo marnay musaabaqada in geela iyo fardaha iyo in arrimaha lagu samayn karaynu soo marnay dayuradihina waa looga qiyaasi karaa baynuna kolka wixii ayaan musaabaqa ku banaanayn oo cayaaraha kale ah kaasaa looga hadlayaa maadadii shanaad almaadatu alkhaamisa maadadii shanaad fiimaa gudihiisii bay u maado tahay laa tajuuzu lmusaabaqatu musaabaqa ayaan banaanayn fiihi isaga musaabaqa lagu sameeyo birahlin xoola dhigid walaa bikayrihi la-aantoona laa tajuuzu ma banaana almubaadara mubaaraatu loo lamid waalmusaabaqatu orotamid fii lacbi nardi nardi cayaaridiisa musaabaqa lagu sameeyo nardi waa cayaar sanduuq baa wax lagu ridaa wixii baa laysla gedgediyaa kaas nardi baa la yihaa wa shadranji iyaduna cayaar kalow warqadaha lagu sameeyaa kolka cayaartii warqadaha lagu cayaarayey iyo midii sanduuqa lagu sameynayey labadii midna musaabaqa in lagu sameeyo ama banaana <coughs> waxay nihi musaabaqada iyo munadarada la toog dhiganayay danta laga leeyahay waa tababar jihaadi waxaa dhow jihaad ka anfixi doonaa loo baahan yahay kolka sax iyo jari iyo wixii innaga aynu samayn jirnay ama waxaan xarabtu samaysay nerdi iyo shadranji ciyaaraha noocaas oo kalea musaabaqa laguma samayn karo sababta wax taahiira oy jihaad ku leeyihiin male ninkan shaxda inuu aada u yaqaan ama jarada aada u yaqaan ama afareyda aada u yaqaan waxaasi waxay jihaad ku leedahay lug iyo qiimi male sidaa daraaddeed ma banaana wamaa maatalahuma labadan wixii la midooba oo shadranji iyo lamida nardi laguma samayn karo waxaasoo min alcaami zamaanina wakhtigeenna haddaan joogno xayaarihiisa ka mida laguma samayn karo zamankeenii haadaaka haddaynu joognaa cayaarihii marka hadda la sameynayuu sheekha tirtiriyey min alkayram ciyaarta kayram la yiraa iyo walwaraqi turubkii warqadahayo waxaa la gedgedin jiray iyo mid diinamoo la yiraa waxaasoo dhan ba laguma samayn karo wakurati taawila banoonigii dambiisha lagu ridaayey wamaa ilaa daalika waxaas iyo wixii la halmaalee raaca musaabaqa laguma samayn karo watajuusu waxaase bannaan lucbatu kurati alqadam banooniga cagta kaas waa bannaan yahay hadduu niyo fiican cuskado maxaa jira isagu xaggan oradka la ordaayana qiimi buu leeyahay caafimaadka jirka la ilaalinayaana qiimi buu leeyahay kolka caafimaadkii jirka iyo orodkii labadaba jihaadkii lugbay ku leeyihiin watajuusu waxaa banaan nuqdatu kurati alqadam lugta banoonigeed iyo axyaartiisii bishardi an yunwa in la niyoodaysa ku banaan tahay bihaa cayaartan banooniga alxifaadu ilaalin loo niyoodo calaa quwati lbadan jirka xooggiisa la ilaalinayo naamiyatan iyadoo kordhaysa quwadii saalixatan iyadoo quwadii usuu usuubata liljihaadi dagaalamin waxaa kaloo intaa lagu darayaa niyasamidaas waa an laa tugshafa inaan la faydin fiiha banooniga gudihiisa alafkhaadu boodooyinka waa inaan la faydin awrada ilaa jilbaha la qariyo waa an laa tu akhara waa inaan la dibdhigin lahaa liajlihaa cayaartii banooni daraaddeeda asalawaatu salaadihii la tukanayey waa inaan wakhtigeedii laga dibdhigin wa an takhluwa waa inay ciyaartii banooniga ka eber noqotaa min arafati laqwi iyo warxumo iyo wa qowli zuuri been ku hadlid iyo waalbaatili waxaan jirin sheegid min sabin afxumaa iyo wa shatmin cay wamaa ilaa daalik waxaa iyo wixii lamidow tambiihun baraarujin yajuusu waxaa banaan liayi muxsinin mid samafala kulligii u banaan an yaquula inuu yiraa man xafida qofka korka ka qabta kadaa intaasoo jus-an jusyaalaha saddex jus afar jus labaatan jus min kitaabillah eebbaweyne kitaabkii kamida tacaalaa eebbaxuma ka korhay aw xadiidan intaas waa xadiis qofkii korka ka qabta min axaadiisi rasuul subanaha axaadiistiisa ka mida sala allahu naxariis allaha badiye calayhi korkiisa nabiga wasalama nabadgelya allaha ku badiye aw xalla qofka furfura kadaa mas'ala intaasoo masala qofkii ka jawaaba masaa'ilkaasoo fardiyatin masaa'il faraa'ida intaasoo qof wax u qaybiya aw xisaabiyati ama xisaabiya falahu qofkaa wuxuu leeyahay howlaha aan sheegay ka soo baxa kada intaasuu leeyahay min almaal kun riyaal baa la siinaya aw ilmataa saacad baa la siinayaa iyo gogol iyo wax lamida inuu nin muxsina yiraa waa banaan tahay una ulajeedada ka dambaysa waa maxay biqasdi tashjiici dhiiringelin buu markaa udan leeyahay calaa xifdi kitaabillaah eebbaweyne kitaabkiisa ilaalintiisa korkeeda laysku dhiiriyo wa sunnati rasuulillaah eebbaweyne rasuulkiisa sunnadiisii ilaalinteeda laysku dhiiriyuu rabaa sala allahu calayhi wasalama wa calaa xifdi masaa'ili ilcilmi cilmiga masalooyinkiisa ilaalinteeda korkeeda inuu wax ku dhiiriyuu rabaa alatii masaa-id laabudda minhaa aan laga maarmin lilummati ummadu ayaan ka maarmin wain najaxa hadduu guulaysto man saabaqa qofkii arrintaa u dheereeyaana akhada aljaa-iza abaalgudkuu muxsin ka sheegay buu qaadanaya insha allah hadduu inuu qaata rabo aw tarakaha way iska dhaafaya oo inuu qaataa laazim ma waxalaa waadici rahni fahanta qof ka dhigay korkiisa waxaa an yusalima inuu dhiibo bihi birahni rahantii uu dhigay lisaaxibihi qofka uu saaxiba rahanta alfaaisi ee guulaystay inuu u dhiibo waaye waalmuslimuuna calaa shuruudihim oo wixii aada sheegtay inaad ka baxdaa maaha halkaa fasalkii labaad baa ku dhammaaday alfaslu thaalithu fasalkii saddexaad baa bilowday oo kitaabka kan ka mida kitaabkan shanaad qismulmucaamalaad ku saabsan fasalkiisii saddexaad filbuyuuci baaxyaal gudahooduu ku saabsan yahay wa fiihi fii hada alfasli fasalkan saddexaad gudihiisana tiscu mawaadin maadooyin sagaala ayaa gudihiisa ku sugan almaadatu aluulaa maadadii horena fii xukmi lbeyci beeca xukunkiisa gudihiisay umaado tahay wa xikmatihi xikmati lbeyci beeca murtida ku jirta gudaheeday umaado tahay wa arkaanihi arkaani ilbeyci beeca tiirashiisa waa weyn ees cuskan yahay gudaheeda ayay umaado tahay alif xukmu lbeyci beyci xukumkiisii albayci wax gadashadii mashruucun xag ee baa laga jideeyey bilkitaabi qur-aanka kariimka ah alcasiisi ee sharafta badan ayaa beecii lagu jideeyey qaala tacaalaa eebba wuxuu yihi wa axala allaahu eebbaa baneeyey albayca wax kala gadasho wa xarama eebba waa xarimay alribaa rubisaarkii iyo waxaan bannaanayn in bex loogu soo gabado taa wax bannaan maaha saasaa qur-aanka u caddeeyey baaci wa bisunnati waddadii nabigana beec waa lagu jideeyey alqowliyati tii hadalka ahay waa imaan doonaan xadiidkeeda iyo walcamaliyati dhaqan ahaan oo nabigaada suuqa tegi jiray calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu wax soo gadan jiray ilaa ay dhaliil u maleeyeen gaaladii maa lihaada arasuuli yaakulu acaam wayamshii fi laswaaq ninna rasuul baanahoo cunto cunaya xagna suuqii wax ka gadanaya intee lagu arkay kolkaa jahli baa warkaa ka keenay rasuulka xaggee ku arkeen aan wax gadan jirin amaan suuq tegi jirin amaan wax cuni jirin ma awal baa rususha malaa'ig loogu sheegay kolkaas seetaan dhib uga dhigow marka bisunnati sunnadiina beci waa lagu jideeyey sunnadii alqowliyati hadalka loo nisbeeyey waalcamaliyati tii dhaqanka loo nisbeeye ficilka macan wada jirahaan oo faqad baaca anabiyu nabiga wax waa gaday sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye xoole uu leeyahay buu suuq geeyey washtara isagoo lacag watara suuqii waa tegay oo xooluu soo iibsaday waana iska iibiyey waana la wareegay sunnadii qowliga ahaydna waa qaal wuxuu nabiga yidhi laa yabi xaadirun nin reer magaalo yuusan u gadin libaadin nin reer miyi ah waa la dhaqi jiray reer baadiyaha kolkay xoolaha suuqa keeneen inta lala ordoo guriga la geeyo yaa cambuuli iyo daangi iyo bun lagu mashquulina guriga jooga adinka bunkaan dubtaala leeya intay bunka jabsanayiin axoolihii ah suuqa la keena afmiinshaar suuqa yaqaanow xoolihiiyuu wadagadaya allah hadduusan ka baqaynin intuu rabu u keena intuu rabana waa reebana iyagana waa qancina xoolo yaa rabuu leeyahay adinkaa meesha iska yimid maanta maa subag la qabaa erin ayaa wax ku fala laba beri lama daymoonin toban tobankaanay dhaafi waayeen waxoodii intuu nacsiyo sucaayo beenna ku harqiyo yuu lugoynaya markaasaa nabiga arrintaa reeboo yidhi reer bareedka yuusan reer baadiye wax u gadin sidee la yeedhaa kolkaa reer baadiyihii naftooda reer baredkii kama maarmaane samsaar uu noqonaa dilaal dilaal maxaa la yihaah asagaa xoolihiisa wadana asagaa suuqii taagnaana wadooyinkuu bara dadkii wax gadanayo u keena asagaa wax gorgorsana kolka wixii xoolihiisii lagu gaday asagaa goobjoog u noqona hadduu raba neefkiisu ceshana hadduu rabana lacagtiiu qaadana kolka sidaas daliil inuu ugu noqdo oos wax tusiyo ma ahaane inuu afdubo iyaga intuu guriga gee yiraa intaad qabaysatiin dhunka jabsada aniga iyo xoolaha kolkaa wixii isagu isaga tasarufo taas waa la diiday laa yabi xaadirun reer magaal yuusan u gadin libaadin qof reer baadiyaa waqaala waxaa kaloos nabiga yihi isagoo beeca ka hadlaya albayicaani labadii wax kala gateen bilkhiyaar khiyaaray labadaba leeyihiino qofba hadduu rabo waa ka noqon karaa wixii waxaa khiyaarkaa uu ku egyahay maa lam yatafaraqa intayan labadooda kala tegin oo meeshay wax ku kala kateen ayaan ku kala tegin foolkeedu is-aadan yahay xirikoodii uusan goyn meesha hadday ku kala dhaqaaqaan kana neerkiisii uu qaatay kana beesadii uu qaatay ilaa arkaba dhan uu dhaqaaqay markaa kadib war neefkii ii celi maya hadduu isaga u sameeyo waa samarrab haddii kalena beeca waa caqdi laasimu darafay labada qof midna kama laaban karo hortuu guntamaa kadib waqaala wuxuu nabiga yihi albayicaani labadii wax kala gadatay bilkhiyaari khiyaar qabidiisay ahaadeen maa lam yatafaraqa intayan labadooda kala tegin marar waxaa jirta kala tagku cudurtoomaya dayuraday wada saaraayeen laba gambaray ku wada fadhiyeen safar dheerna waa galeen kadib kala tagoodii waa masuuroobi kara see la yeela meeshayna wax ku kala gateen waxaa waaye muddo macquula loo qadaraa muddo macquula ayaa loo qadarayaa maa lam yatafaraqa hadayan kala tegin marka taas waa xukunkii beexo waxaad ogaatay in qur-aanka iyo sunnada ijmaaculumana wixii qur-aanka caddeeyey sunnadana ay sheegtay ummadana waa ku kurantay kolkaa beeci mashruuc inuu yahaad ogaatay waxaa ku xigta xikmatuhu beeca murtada ku jirta waxa waay murtada waxa waaye basharka qof la arkaba qofka kale walaalkiisa waxaa gacantiisa ku jira ayuu u baahan yahay ka gadaalna qof la arkaba waxaas uu u baahan yahay ee gacanta walaalkiis ku jira isagoon xadin isagoon dhicin isagoon biiliqaysanin wadda sharciya oy labadoodiiba raalli ku yihiin inay wixii kula wareegaan murtiyaa ku jirta mar waxaaga wax kalaa kuu dhaam kasbaasaad haysataa baahina waa ku haysaa kabsaa kuu dhaanta xoogaa beriisa inaad maqaayada uga cuntid iyadii si raalli ah in lagu kala gaaro murtidaasaa ku jirta alxikmatu murtida fii mashruuciyati lbeyci beeca jidayntiisa gudaheeda u murtiya iyo murtidaas waxaa waaye buluuqu linsaani qofka dada inuu gaaro xaajatahu dantiisa mimaa kiika uu ka gaaro fii yadi akhiihi walaalkiisa muslimkaa gacantiisa ku jira dantuu kaleeyahay inuu ka gaaro wey bikayri xarajin dhib la-aan walaa madara isagoon dhibaato wax gaarsiinin isna aan dhibaato la gaarsiinin calaa khiraari qowlihi tacaalaa laa tadlimuun walaa tudlamuun wa calaa khiraari qowli rasuul sala allahu calayhi wasalama laa diraara laa daraara walaa diraar iyadoon labadii qof midna dhib gaarin si khiyaar iyo xuriyaah in waxay loo kala gato kana riyaaladiiyo dhiiba kana kitaabkiisiyuu soo qaadanaa saasaa loo jideeyey xikmadii waa ogaatay jib arkaanu arkaanulbeec beeca arkaantuu ka koobmana waa arki doontaa waa shan shantaa tiir haddii mid maqan yahay beeci maasixin arkaanulbayci beeca tiirashiisa khamsatun shan tiir wa waayo shantii jir waxaa weeye kow albaa'icu qofka xoolaha wata badeecada yaa baa'ic la yihaah tiirka labaadna waa almushtari qofka lacagta watee waxaan gadanayo tiirka saddexaadna waa almabic waxaan la kala gadanayo labada wax kala gadanaysa iyo waxay kala gadanayiin tiirka afraadna waa siiqatu lcaqdi beeci in la gunto ma iga gadatay waa kaa gatay annan waa kaa gatay ugu dambaystiirka shanaad waa in raallinima jirto kolkaas shantaa tiir buu beecu leeyahay shantii tiir oo mid mid loo sharxaa dhageyso awalan albaa'icu qofka wax gadanaya lacagta ka wata baaci lama yiha kaas mushtari baa la yihaa haddaad baaxi maqashid waa qofka xoolaha keenay ama badarka keenay ama subaga keenay maqaarada keenay dhuxusha keenay qoryaha keenay waxaan alaabta ah qofka keenay waxaan lacag ahayn qofka keenay baaci baa la yiraa midna lacagu meesha la yimid kaasna mushtaraa la yiraa labadii qof waa la rabaa waxaanay labadooda kala gadanayin oo midkan xoolaha uu keenay iyo kan lacagta uu keenayna mabiicaa la yiraa iyo haman siiqadana inuu inta laysu yimaado mehe waa la wada hadlaya gorgoraa dhacaysa gorta la gorgorsama ka gadaan heshiis baa dhawaaya hadduu heshiiskaa dhaca ka gadaan markaasaa beeciina la guntaaya mid la arkaba wuxuu watay maahe wixii uu rabu qaadanaya raallinimo waa inay jirto albaayicu qofkii wax gadanayay isagaas baayaca shuruud buu leeyahy walaabudda waxaan laga fursanay an yakuuna in midkan wax gadanaya uu noqdo maalikan qof wax le limaa wixii buu leeyahay uu yabiicu gadanayo tuug hadduu yahay wax soo boobay maaligba maaha waxaa la rabaa ninkan wax gadanaa inuu yahay nin waxaan uu gadanaa leh milki sharciya leh ayaa la rabaa ee tuu ama mid wax soo biliqaysay kaas baciisi ma banaana walaa budda waxaan laga maarmaynin an yakuuna kan wax gadanaa inuu yahay maalikan mid wax leh limaa wixii waa inuu leeyahay uu yabiicu gadanayo aw ma'duunan kula idmay waa inuu yahay lahu isaga fii baycihi waxaanuu gadanaa beeciisii waa loo idmay oo waxaa wey waa wakiil qofkii maaliga ahaabaa usoo dhiibtay oo yihi waxaan iisoo gad kolkaa waa maadunun lahu qof loo idmay fii baycihi beec u samaynaya gudihiisii loo idmay rashiidan qof toosan waa inuu yahay oo sixirka suuqa inuu yaqaano wey shay la qiimiguu jooga inuu ku soo gado wey safiih maalhalaysa hadduu noqdo oo wixii toban riyaal joogay uu laba riyaal shan riyaal ka bixinaa kaas beeciisa ma banaana laguma jira warkiisa waa inuu sixri suuqa la soodo oo waxaa kan qiimiguu jooga uu ku gado kumiyaal hadduu dhimo dhibaato male laakiin waxaan laga soo waaqsan karin hadduu dhimo oo wixiisan riyaal lagu gadi jiray buu ku soo gaday toddoba riyaal laga yeeli maayo waxaa shan buu joogaa baa laleeya nus ha ku darmo hadduu rabo ama riyaal ha ku darmo xagga lama ogola kolkaa rashiidan qoftoosan waa inuu yahay hayra safiihin maal hadlaysna uusan ahayn safiih waa mubadir fataalo maal hadlaysa xoolahaaba aan ka dangelay maalkii qubayow hayra safiihin waa inuu safiih hayrkii yahay mid maalka halaynayo mubadara inuusan ahayn laba almushtari rugniga labaadna qofkii lacagta lahaa ee badeecada gadanayey walaabudda budda isagaan mushtarkaa shuruud buu leeyahay waxaan laga maarmaynin an yakuuna inuu noqdo midkaan mushtarka ana jaa-isa tasaruf waa qof maamulkiisu bannaan yahay saqiir lama rabo anan weli qaangaarin majnuun lama rabo an caafimaad qabin safiir lama rabo xoolo dhumisa kaas lama rabo walaabudda waxaan laga maarmaynin an yakuuna mushtariga inuu ahaado jaa-isa tasarufin maamulkiisa miduu bannaan yahay bianlaa yakuuna waa inuusan ahayne safiihan maal halleeyo waa inuusan ahayn ardaalka bacada oon xoolaha u dangelaynin walaa sabiyan ilmo yarna waa inuusan ahayn ilmahaas yar oon lam yudan loo idmin lahu isaga inuu wax soo gadaba aan loo idmin saddex waxaa weeye almabiicu wixii badeeciya lacagti almusaman ee la lacagaynaye walaa budda waxaan laga maarmaynin min an yakuuna in mabiicdu ahaato mubaaxan mid la baneeyey waxaan shareecadiiba ogolayn oo nijaasaa beeciisii lama rabo daahiran inuu daahir yahayna waa la rabaa maqduuran mid la awoodo calaa tasliimihi dhiibidiisa intaad kor joogsatay webiga malay buruqlayna inaad tiraa malaygaasaan kaa gaday ii dhiibaa imaanaysa iima dhiibi kartid geedkaan biyuhusu loo orordaaya ama shimbir hawada buuba aad tiri shimbirkaasaan kaa gaday maqduuru tasliimba meehe ama haddii kale neef dad cuna oo meeshaan taagan qofkii kusoo soo dhowaada qariina haraatina ama neef cararay la soo celin waaye ama mid lumay kolka wixii maqduuru tasliim in la dhiibi karana waa la raba sadex almadiicu waaye almusaman waa kii la lacagaynaayey balaabuda waxaan laga maarmaynin min an yakuuna inuu noqdo mubaaxan mid la baneeyey hadduusanba mubaax ahayn oy shareecadii xarimtay sidii khamradoo kale beeceedii ma banaana kolka mubaax baa la rabaa daahiran baa la rabaa nijaasa hadduu yahayna lama ogola maqduuran mid la awoodo calaa tasliimihi dhiimidiisii korkeedana waa la rabaa macluuman mid la yaqaan baa la rabaa lada lmushtari kan gadanaya agtiisa waa inuu wixii yaqaan walow biwasfihi tilmaan ba ha lagu yaqaano hadduu yidhaahdo lacagtiisii anigana waxaan kuu keena moos fiican oo saasaas weeg wax tilmaan lagu garanayo ama bartiisiiba goobjoog yahay inuu yahay afartiirka afraad waxaa wey siiqatu alcaqdi caqdiga erayadiisii oo la gunto bictu ishtaraytu ma iga gadatay waa kaa gatay ana waa kaa gatay oo dadkaas wax kala gadana afka yaqaani iyo luqaday ku dhaqmaan luqadii waa in siiqadii lagu gunto siiqada waa erayadii beeca aamusnaan ma anfaxayso siiqatulcaqdi gunidda erayadeediina tiirkii afraad wahiya aliijaabu ma iga gadatayda hore yaa iijaab la yiraa iyo walqabuulu waa kaa gatay dambe yaa la yiraa bilqawli hadal oo kolkaa haduu yidhaahda midkii mushtarigaa ah ee lacagta waday warnaafkan iga gad kana uu yihaah waa kaa gaday nabad waay hadduu midka neefka wata yihaa bicnii neefka aniga gad kan lacagtana ishtaraytu waa kaa gatay uu yira meel kastaba ha ka yimaadeen laba hadal oo labada nin ka yimaad ayaa la rabaa luqada markaa lagu dhaqmaayo wahiya aliijaabu warka jeedintiisii hore wey waalqabuulu ogolaashada dambe wey bilqowli hadal lagu jeediya lagu aqbalo naxwi miisaal waxaa wey bicnii iga gad kadaa neefkaan fayaquulu lbaayicu kolkaa kii baayicahaa baale bictuka neefkii waa kaa gaday aw bilficli kaan yaquula waa inuu yida yani thawban maalan bicnii thawban masalan midkaan baayica dhara iyo mushtarka kii alaabta watay iyo kii lacagta watay labaduba waa inay raalli noqdaan haddaan labada dhinac ridadoodii la helin beec maasixi shan waxaa waaye ataraadi isla raalli noqosho waay falaa yasixu ma asaxo baycun beec ma asaxo biduuni rida tarafay labada gees raalinimadooda la-aanteed beeci ma asaxayo daliilkeedii waa kan liqowlihi qowli rasuul nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi inama albeycu wax kala gadashada can taraadin raallinimo xaggeeday haatiin oo markuu beeca saxayo marka ay labada dhanba raalli yihiin maadadii koobaadee fasalkii saddexaad waaka almaadatu thaaniya maadada labaad waxay ku saabsan tahay fimaa yasixu waxa banaan min alfuruudi shardiyaa la xiraa fi lbeyci beeci gudihiisa iyo wamaa laa yasixu waxaanan asaxaynin waxaa weeye maadada labaad wixii asaxaya shardiga ee beeca lagu dari karo iyo waxaan lagu dari karin labadaasuu ka hadlaya almaadatu thaaniya maadadii labaad fii maakii gudihii ayay umaado tahay yasixu asaxaya min ashuruudi shardiyaalaha fi lbeyci beeca gudihiisa loo shardiyo iyo wamaakii laa yasixu aan asaxaynin alif maa yasixu waxaa asaxa ee min ashuruudia yasixu waxaa asaxa ishtiraadu wasfin tilmaan in la shardiyo fi lbeyci beyci gudihiisa kolka wixii la shardiyey haddii sidii loo shardiyey uu noqdo kitaab jaamacan kaa gadanaa ee qur-aana laakiin waxaa rabaa kitaabka xashi cadda ma rabe inuu xashi guduudan yahay marka ayi kitaab qur-aana ma ahe kitaab xashi guduudana laga rabo haddaad xashi guduud dhiibi weyso war kitaab qur-aanaan ku heshiinay waana kan ma lagaa yeela sababta beecii horey ku jirtay kitaab xaji guduuda kolka wasfigaasoo kale waa banaanya yasixu waxaa banaan istiraadu wasfin tilmaan shardinteed filbeyci beeca gudihiisa fain wujida alwasfu tilmaantii haddii la helo almashruudu ee la shardiyey saxa albeycu beci waa saxaya wa ilaa wasfigii haddii la waayo batala beci waa buray wadaalika arrinkaas waxaa wey kaan yashtarida inuu shardiyo mushtarin nin gadanaa fii kitaabin kitaab nin a wuxuu shardiyey an yakuuna waraquhu kitaabka warqadihiisa in midabkoodu noqdo asfar mid guduudan aw fii mansilin ninaa guri gadanayay kolkaasi gurigii waa kaa gadana waxaa shardiga albaabkiisa bir ha noqdo bir albaabkii alwaaxaa la tegey maya waa buraya aw fii mansilin nin aqal gadanayay a wuxuu shardiyey an yakuuna inuu ahaado baabuhu aqalka albaabka laga gala min xadiidin bir mahalan yuu shardiyey kamaa yasixu siduu asixayo ishtiraadu manfacatin manfaco shardinteed khaasatin gaar ahaana oo manfacada maxaa ka mid a farasuu ka gadanaya iyo gaadiid wuxuu yihi waa kaa gatay laakiin alaabaan ku watay alaabtii inaan guriga ku geysto aan kadib ku siina kiina waa waafaqay banaanka kolka waa la gaday neefkii ninkii gataale laakiin manfacada beeciyay ku jirtay inaan neefka alaabtii guriga ku naqsado beeciyay ku jirtay ama guriyuu ka gatay kolkaasuu gurigii waa ka gaday laakiin intaan guri kale ka helaa bal iikaadi beeci waa ansaxay bishii kama bixin karo ilaa beeciyaa lagu daray kamaa yasixu siduu u asaxayo ishtiraadu manfacatin dheef shardinteed khaasatin gaar ahaan ka ishtiraadi baayici daabati neefka noolkii gataa wuxuu shardiyey alwusuula gaari calayaa daabadda korkeeda ilaa maxalli kada meel heblo aan ku gaaro waa banaan tahay aw baayici daarin daarta kii gataa wuxuu shardiyey assuknaa degnaan bihaa daartii la degnaado shahran bil intuu meel kale ka hela mathalan waa banaan tahay aw yashtaridu mushtarin mid wax gadanaa a wuxuu shardiyey hawban maruu gadanayey khiyaadatan uu shardiyey dawaar wuxuu yihi isagaa islahaysa makiinadii wax lagu dawaarayey iyo maradiiba kolkaasuu yihi maradii waa kaa gadanaa dawaarkiina adaa bixina waayahay anaa bixina kolkaa harqaanlaha ayuu u geyna ama isaguuba u yaala waa banaan tahay aw mushtarin mid gatay aw yashtaridu wuxuu shardiyey mushtarin mid gatay thawban maro ayaa wuxuu shardiyey wabaa ku daray khiyaadatahu marada in loo dawaaro waa loo dawaara aw mushtarin mid gatay xadaban qoryo akasrahu qoryihii falfaliirkooda qoryo midkan suuqa ku haystay wuxuu qoryahan waa kaa gadana laakiin adaafaas watoo qoryaha yaqaanay ii kolkaa beeciina waa inuu qoryihii jejebiyo aw mushtarin mid gatay xadadan qoryo ayaa wuxuu shardiyey kasrahu kasralxadadi qoryihii falfalidooda id qad ishtarada jaabirun jaabiraaba shardiyey calaa rasuulilah eebba rasuulkiisa korkii sala allahu calayhi wasalama xumlaana baciirihi ritigiisii inuu alaab ku qaatuu shardiyey aladii ritiga uu baacahu jaabir gatay can rasuulilah reebba weyne rasuulkii ka gatay sala allahu calayhi wasalama shuruuddaasoo kale waa bannaanta shuruud aan banaanayn baa jirta shuruud aan banaanayn baa jirta kolkaas shuruud aan banaanayn waa tana maa wixii laa yasixu anan asaxayni min ashuruudi shardiyaala kow aljamcu kulmin bayna sharday laba shardi la kulmiyo fii badcin waaxidin hal baac lagu kulmiyo ma banaana kii qoryaha gadanaya suuqa fadhiyey aad tiri qoryaha waa kaa gadanaya kow waxaan kaa rabaa intaad falfaliirtid inaad guriga ii geysid laba shadi wey falfaliirka shaqo wa waa loo golyahan soo marnay gurigeyntana xamaaliya u baahanta midkan alaabtaaba ka lumayse meeshuu sii fadhina xamaalinimo dadaa ku dhaqane kuwan xamaalimada u diyaar ee gaadiidka kuwan mid u yeera qoryihii iqaad labayse shilin si kolkaa laba shardi in hal bacliisuu geeya lama ogola aljamcu kulmi bayna sharday laba shardi dhexdood la kulmiyo fii baycin waaxidin hal beyc gudihiis lagu kulmiyo kaan yashtarida mushtaridun kaan yashtarida inuu shardiyo mushtarid qof gatay alxadaba qoryo a wuxuu shardiyey kasrahu qoryihii jajabintooda iyo waxamlahu qoryihii qaadidooda daliilkii waa kana biqowlihi qowli rasuul subana hadalkiisii aw daliila sala allahu naxaris allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi laa yaxilu ma banaana salaafun wax hormarin iyo wa wabaycun oo labadiiba laysku daraa ma banaana ama salaf ama be midunbaa banaan walaa shardaani laba shardi ma banaana fii baycin hal beyc gudihii laysugu geeyaana ma banaana hal shardi unbaad samaynaysaa laba isku dari maysid beeciyo salafna isku dari maysid ama beeci salaf uu ahaana oo baycu salaf waa imaan doona ama beec xaadiruu noqona isku darin labadiiba maya laba waxaa weeye an yashtariida inuu shardiyo maa yukhilu wax dhimaayo biasli beec asalkiisa adhiban nin baa neef ninka gadanayay kolkaasuu neefkii waa kaa gadaya laakiin markaad iga gata kadib neefkii ma fuuli kartid dibna uma gadan kartid oo kolka aniga beecaygii neefka aan gadanay maxaan gadan lahaa waa inaan neefkii gadan karo ama uu gaadiyoan fuuli karo ama aan radan karo wey kolka aslulbeec hadduu diido lama ogola kolkaas shardi manfacadii asalka ahi diidayo kolkaasaa waxay tihi waa ku mehersanaya laakiin bishardi korkayga ad taabanin wa ajaa-ib kolkaa famaa meherka qiimigiisu muxuu yahay idan wixii asalka burina kaasna lama ogola hayashtarida inuu shardiya asixi mayso maa wax uu shardiyo yukhilu dhimaaya biasli ilbeyci beyca asalkiisa kaan yashtarida waaba inuu shardiyo baayicu daabati daabada kii gadanayay anlaa yabiicahaa inuusan beedaabadi dib u gadin almushtari kii la wareegay aw anlaa yabiicahaa inuusan ka gadin zaydan faraskii adiga waa kaa gada laakiin hebel ha ka gadin lama ogola aw yahibaha inuu hibeeyo uu diiday xamran faraskii adiga waa kaa gada hebel ma siin kartid waxaas maxaa kaa galay haddaan hebel ka gado amaan hebel siiyo ama wax bannaan aan ugu dhaqmo adiga neefka inaynu kala gadanno baa muhiima intaa wixii ka dambeeya adna waxaa igu darsan ana yaanan kugu darsanin aw yahibaha inuu u hibeeyo daabadii camran ninka hebel la yida maalan saasoo oo kale wey aw yashtarida inuu shardiyo calayhi korkiisa an yakridahu inuu amaahiyo aw yabiicahu inuu ka gado shayan wax kale hadduu yaha neefkii waa kaa gadaa laakiin markaan kaa gado kadib amaayo oo shardi ka dhigo ama uu yihahdo haddaan kaa gada adigana markaan kaa gadaba iga sii gad maxaa waaye cayaartaas waxaas lama ogola aw yashtarida inuu shardiyo baaci caleyhi cala almushtari kii nafka gadanaya korkiisii an yaqridahu inuu nafkiiba amaahiyo aw yabiicahu inuu ka gado shay-an wax waxaasoo dhanba daliilkii liqowlihi qowli rasuul subane hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yaxilu ma banaana salafun wa baycun horumar iyo beec walaa shardaani ma banaana fii baycin hal beec gudihii laba goor la shardiyey walaa baycu ma shaygeed beecis ma banaana laysa cindaka agtaada aan olin oo waxaan adigaba gacantaada ku jirnaadan lahayn saad u gadataa waa sidee walaa baycu ma kii beecisna ma banaana aan laysa ahayn cindaka agtaadaw saddex shardigaan bannaanayn waxaa wey shardi baatila wey shardi baatila oo shareecada ka soo horjeedo wey maxaa ka mida addoon baad gadatay nin baad ka gadatay waxaad tidhi addoontan waa kaa gadaa laakiin bishardi anaa welihii lahaana walaha waa qaraabanimadii alwalaau luxmatun ka luxmati nasab kolka addoonka kan haddii reer lahaayeen asay xoreeyaan oo xurnimadu ay majaan iyo abaal iska noqoto kolkaa reerihii xureeyey buu ka mid noqonaya iyagiibuu ku abtirsanaanaya iyagiibuu ka mid tirsan yahay oo ku qabiil yahay oo quud iyo qaaraan iyo noolba la wadaagaya kolkaa nabigaa yihi calayhi salaatu wasalaam alwalaau liman actab laakiin kii baa yihi xagna waa kaa gadaya anigaana weli u see ku suura galaysa been kolkaa ma inta aad gadatay ood lacag kala baxday baa haddana welihii aad kaa diintaa diiday idan boqol shardiba ha noqde wixii shardi ah ee diinta islaamka khilaafa wax kama jiraan ashardu shardi baan isna asaxaynin albaatin ee aan wax ka jirin aladii shardiga yasixu macahu isaga maciisu asaxa alcaqdu caqdigiibaa asaxaya wayabdulu huwa shardigiibaa buraya oo haddii sidaa lagu heshiiyo la yihaa addoontii waa kaa gaday walihiina anigaa leh baaci waa asaxay walihiina halagama jiraan ee qofkii addoonkii gataa iskale kolka beeci waa saxa shardigiina waa bura ashardu aan asaxaynin albaatil aan wax ka jirin alladii shardiga yasixu waa suxo macahu la jiridiisa alcaqdu caqdigii wayabdulu huwa isaga shardiga ana waa buraya wadaalika arrinkaa waxaa wey kaan yashtarida inuu shardiyo allaa yakhsara inuusan khasaarin cinda bayci lmushtari mushtariga markuu wixii gada inuusan khasaarin wey oo hadduu yihaahdo waa kaa gadanaya laakiin iy khasaare iga imaanin ama ha kaaga timaado ama iyoin kaaga imaanin awaa yashtarida inuu shardiyo wey baayicu lcabdi addoonka ninkii gadanayay ana alwalaa qaraabanimadii addoonkii lala qaraaboobo yaku lilbaayici inay u sugnaata wey fashardu shardigii la guntay fii misli haadayni labadan suuro iyo wixii lamida gudaheeda baatilun midaan wax ka jirin walbaycu beecana saxiixun mid caafimaad qaba wey liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man ishtarada shartan shardi qofkii shardiya shardigaasoo laysa ahayn fii kitaabillah eebba weyne kitaabkiisa gudihiisa fahuwa shardigaasi baatilun wax kama jiraan wain kaana walow kaana haba noqdo shardigii mi-ata shardin boqol shardiba ha noqde hadduu shareecada khilaafo eberi wey kolkaa wixii shareecada aan ku toosnayn wax kama jiraan halkaasna maadadii labaad baa ku dhammaatay almaadatu haalitha maadada saddexaad waxay ku saabsan tahay fii xukmi alkhiyaar khiyaar xukunkii gudihii filbeci la khiyaar sameeyo kolkaasaynu hore arabka u marinay khiyaarku laba wey mid waa khiyaarulmajlis midna waa khiyaarushardi khiyaarulmajlis goobta wax lagu galagatay inta la joogo labadii qof khiyaar bay leeyihiin amaa khiyaarulmajlis lmajlis haddaan marka hore lagu darin meesha iman maayo khiyaaru shardigii iman maayo meesha oo waa in la yiraa adna kitaabka qaado anna boqolkii riyaalisi saddex beri aan kitaabkiisu hayna warqadihiisaan gedgedina haddii uu iwaafaqo waa dhacay beeci waa noo ansaxay haddii kale oon warqad cad iyo meel guban iyo meel dariiqan ku soo arko saddex beri gudaheed kitaabkaagii aad leedahay anna boqolkii riyaalaan leeyahay khiyaaru shardi baa kaa la yihaa oo waa la shardiyey khiyaarulmajlisna shardi uma baahna inta goobtii la joogo yaa la kala noqon kara almaadatu haalitha maadadii saddexaad fii xukmi alkhiyaar doorqaadasho xukunkeed gudaheed buu u maadan yahay fi lbeyci beyci la doorqaato shardu lkhiyaari shurica alkhiyaaru doorqaadashaa la jideeyey fi lbeyci beyci gudihiisa fii ciddati masaa'il mas'alooyin dhowra gudahood ayaa khiyaar la jideeyey wahiyo waxa weeye masaa'ilkii kow maadaama albaa'icu kii badeecada watay yowmu lmushtari kii lacagta watay inta ay joogaan filmajlisi goobtii wax lagu kala gatay qabla an yatafaraqa intayan kala tegin falikulli mid la arkay wuxuu leeyahay minhumaa baaciyo mushtarkii ka mida alkhiyaar doorqaadashuu leeyahay fii imdaaci ilbeyci beyci fulintiisii oo la meelmariyo aw faskihi beyci falikullin mid la arko minhuma labadii wax kala gadatay kamida wuxuu leeyahay alkhiyaaru doorgaadasho fii imdaai ilbayci beecii fulintiisii oo la socodsiiyo aw faskhihi ama kala noqoshadiisii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi albayicani labadii wax kala gadatay bilkhiyaari doorqaadashay leeyihiin ma lam yatafaraqa intayan kala tegin fain sadaqa hadday run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan burika lahuma waa loo barakeeya fii beycihima beecoodiyaa loo barakeeya ee wain katamaa hadday qariyaan wixii ceeba ee labada shay la kala gatay ku jirta midba midkii kaleu ka qariyey wakadaba ay been sheegaan oo waxay kala gateen ammaan ayaan lahayn hadduu midba la wuxuu watay ammaan ku dhoobo muxiqad waa la tira barakatu beyciima ducooda barakadiisii baa la tiraw laba waxa wey idaa ishtarada hadduu shardiyo axadulbaayicayn labada wax kala gadatay hadduu muddatan shardiyo mucayanatan la cayinay bilkhiyaari doorqaadasha u muddaa saddex beri afar beri ii kaadi fatafaqa labadii waxay ku heshiiyeen isku waafaqeen calaa daalika muddadaas oo aan soo barta shaygaan saas hadday ku heshiiyaan fahuma labadoodii wax kala gadatay idan haddayba heshiiye bilkhiyaar khiyaaray leeyihiin xataa tanqadi ilmudda ilaa muddadii ay ka dhammaato uma hadday muddadii dhammaatay ka gadaan yamdil baycu beyci waa soconaya daliilkeedii liqowlihi qowlirasuul suubana hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi almuslimuun dadka eebba u hogaansamay calaa shuruudihim shardiyaalka xirteen korkooday ku soconayeen akhilaafi kari saddex masalada saddexaad waxaa wey idaa qabana hadduu kadiyo axaduhuma labada wax kala gadatay midkood ayaa alaakhara midkii kala kadiyey habnan kado faxishan qaabdaran bian balaqa alkhabnu kadadii waxay gaartay athuluth saddex meel meelay gaartay iyo fa akhar wax ka badan ayay gaartay taas hadday dhacdo bi baacahu waa inuu ka gado qofkii qofkii maa yusaawi waxa la casharatan toban wax qiimigiisa dhan yahay ayuu bikhamsata cashara shan iyo toban uga gatay awaamase bicishriina labaatan maalan ayuu uga gatay waa niski waxaan qiimigiisii toban u joogay labaatan uu ka siiyey muxuu ku kordhiyey intuu joogay niskeedoo tobana qabnigu waa kadiyey ama haddii kale khamsata cashar uu uga gaday tobanuu joogay shanaa ku darantay waa qiimigiisi oo laba loo dhigay nisuu la egyahay ama huluutuu la egyahay sidaasoo kale hadduu wax uga gado iyadana markaasna khiyaara imaana idaa qabana hadduu kadiyo axaduhuma labada wax kala gadanaysa midkood alaakhara midka kale habnan kado faaxishan qaabdaran bian balaga alqabnu kadadii inay gaarta wey athuluha saddex meel meel fa agdara inka badan bian baacahu waa inuu ka gaday maa yusaawi xaqiimigiisu lajin yahay casharatan toban oo bikhamsata cashara shan iyo toban uga gaday aw bicishriina labaatan uga gaday maalan saas oo kale fa ina lilmushtari kii la lacagta badan laga qaatay wuxuu leeyahay alfaskha inuu baaci dooriyuu leeyahay aw ilakhda qaadasha bilqiimati almacluuma qiimadii dheeraadkayd iyo celqadarkeed aad iga wadid oo dheeraada daliilkii waxaa wey liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi liladii ninkaana ahaan jiray yuqbal mid caqliga ah ku yaraa baa mar walba la kadin jiray xabashuu nabiga ula yimid suuqaba haddaan tago waa liilugooya waa liikufiyaa yihi markaasaa nabigu shardi xiro man baayacta faqul laa khilaaba waxaad tihahdaa dhagari ma jirto shardi ku xiranay noqoni hadhow wixii dhibaatee lagu geystay waa ka noqon karta daliilkii kaasun biqowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu liladii nin u yiri kaana ahaan jiray yuuqban mid la kadiyo fi shira waxgadashadaa lagu kadin jiray maxaa loo kadinaa lidacfi caqlihi caqligaa ku yar ayaa wuxuu nabiga ku yiri man baayacta qofkaad la beectamayso eed wax la gadanayso faqul waxaad tihahdaa laa khilaafa dhagar ma jirto ay laa khadiica dhagarliis dhagraayi ma jirto fa innahu arinka wuxuu yahay mataa goorta uu dahara muuqdo annahu qofkii doqonka ahaa qubila in la kadiyey rajaca waa noqonaya calaa man qof korkiisa habanahu kadiyey biradi zaa'idi dheeraadkii celintiisii uu ugu noqonaa ilayhi isaga loo naqo oo wuxuu leeyahay intaasoo dheerada igala kaa jirta ma ii naqday maya hadduu yihaa aw bifaskhi lbeyci beyci inuu fasakhuu leeyahay hoos wixiisiiba qaato suurada afraad waxaa wuli afar idaa dallasa albaaixu baaci yaa qariyey fi lmabiici mabiicdii gudaheedu ceeb ku qariye bian adhara waa inuu muujiyo alxasana waxay mabiicda leedahay wanaagsan ayuu muujiyey wa akhfa alqabiixa xumaantii ku jirtayna waa qariyey aw adaara wuxuu muujiyey asaalix wixii wanaagsana waa abdana wuxuu laabo qariyey alfaasida kharaabkii aw jamaca wuxuu kulmiyey allabana caanihii neef irmaanuu gadanayey ka gadaaluu soo gaxiyey neefkoo tillaabsan la candho weyni iyo caanihii suuqa keenay caanahan ayaana loo kaadiyey hadhow haddii kuwii laga lisayba waximaana male aw amase jamaca labana caanihiyuu ku kulmiyey fii darci shaati fida cambadeedii fa ina lilmushtari kii gatay wuxuu leeyahay alkhiyaara doorqaadasho fi lfaskhi beeci inuu dooriyo oo uu fasakho aw ilimlaa inuu fuliyo daliilkii waxaa wey liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa tasuru libila geelaha gaaxiniina wala alkhanama arigaha gaaxiniina faman ibtacaa qofkii gata neef la gaaxiyey hadhowna caanihii maalinkii hore ka waaya fa huwa qofka bikhayri nadaray labadayma kii khayr badan buu leeyahay bacda an yaxlubaha hadduu liso sees yeelaya inshaa hadduu rabo amsaka neefkii irmaana waa haysana wainshaa hadduu doono radaha neefka yunaqa wasaacan hal saacu ku daraa min tabrina oo caanihii la gaxiyey eel uu ka maalay gurigiisay galeen ma soo noqonayin kolka neefkiiyuu naqa iyo sac timira hadduu raba neefkiisu haysana shan suurada shanaad waxaa wey waidaa wujida haddii la hela bilmabiici neefkii la gadanayay caybun ceebbaan laga helay ceebkaasoo yunqisu dhimaaya qiimatahu neefka qiimigiisii dhimaaya walam yakun ceebkaana ma ahaanin qad calimahu ceebkii miduu ogyahay almushtari qofkii gatay oo waradiya bihi uu ku raali noqday maaha xalal musaawama haddii la gorgortamaayo wakhtigeedii iyaduna fa ina lilmushtari kii gatay wuxuu leeyahay alkhiyaara doorqaadasho wuxuu kala doorana filimdaai beecii fulintiisii aw ilfaski ama fasakhidiisii daliilkii waxaa wey liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yaxilu limuslimin muslimu xalaal maaha baaca wax gadanaya min akhiihi walaalkiis muslima wax ka gadanaya baycan beec buu ka gadanaya fii caybun ku sugan tahay ilaa hadduu jiro bayanaahu waa caddeeya ceebkii lahu muslimkiibuu u caddeeya waliqowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama fii saxiixi fi lxadiidi saxiix gudihiisa uu nabiga ku yihi man khashana qofkana dhagra runta naga bariya anaga ummadda anaga mid maaha lix waxaa wey ida ikhtalafa albaayicaan labadii wax kala gadataa iskhilaaftay fii qadri thaman lacagta tiradeedii ay isku khilaafeen kan wuxuu leeyahay boqol riyaalaan kaaga gatay kanna wuxuu leeyahay boqol ma ahayne boqol iyo labaatanaad iiga gaday aw fii wasfi silca badeecada tilmaanteediibay isku khilaafeen mase gacadan kaa gaday ama mid guduudan aan ku heshiinay xalafa waa dhaarana kullun mid la arko minhumaa ka mida lilaakhari labadoodii midba midka kale u dhaarana uma humaa bilkhiyaar hadday dhaartaan kadib ay khiyaar leeyihiin fii imdaa'i ilbeyci beyci fulintiisii aw faskhihi ama doorintiisii limaa ruwiya wixii la wariya daliila wuxuu la wariyey ida ikhtalafa almutabaayicaat labadii wax kala gadanaysa hadday iskhilaafaan wasilcatu qaa'ima badeecadiina ay joogto walaa bayinata markhaati liaxadihima midkood markhaati male taxaalafa way isla dhaaranayaan hadduu markhaati jiro dhaar male wuxuu markhaatiga caddeeyo baa la fulinayaa haddii markhaati la waayo labadaba waa dhaaranayaan hadday labaduba dhaartaanna khiyaar baa sugnaanaya markaa kadib idaa ikhtalafa hadday iskhilaafaan albaayica labadii wax kala gadatay fii qadri haman lacagta qadara gudaheeda hadday isku khilaafaan oo fii wasfi sila badeecada tilmaanteeda gudaheedii bay isku khilaafeen xalafa kullun mid la arkaba waa dhaaranaya oo minhuma labada kale wax gadataya lilaakhar midba midka kale ayuu u dhaaranaya uma hadday dhaartaan humaa labadoodii bilkhiyaar doorqaadashay leeyihiin fii imdaai ilbeyci beecii fulintiisa <coughs> oo beecii la socodsiiyo aw faskihi ama in la fasakho dimaaba aw daliila ruwiya la wariyey idaa ikhtalafa hadday iskhilaafaan almutabaayicaan dabadii wax kala gadanaysay wasibcatu magacadii la kala gatayna qaa'imatun waa joogtaa oo weli waa dhaqan tahay walaa bayinata markhaati labadoodii kala hagaana liaxadihimaa midkood uma sugnaanin taxaalafaa waisla dhaaranayaan wallaahu aclam